ku sixiyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal aabe wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xogoreysa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale habeen wanaagsan saaxiib ayaal waa habeennimo khamiis ay sii baxayso jimco ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay shanta bisha tobanaad sannada labadakunsaaxylabaatanka qodobada caawa barnaamijka xogwaraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ah mucaaradka koonfur galbeed oo maanta ka baaqday safar ay ku tegi lahaayeen magaalada baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka koofur galbeed haddaba waxaan eegi doonaa haddii doorasho qaba haddii la gaaro qabashada doorashada koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis laftagreen ma qaban doonaa sidoo kale mucaaradka ma laga yaabaa maalmaha soo aadan inay gaaraan baydhabo qof kasta weydiin karaa ma tegi karaan taa waxay cadaynaysaa meesha inay ka jirto kalisnimo qof deegaankiisa loo diidayo ma imaani kartid laleeyahay haddana waqtigiisa dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in in ka badan boqol dagaalame oo kooxda al-shabaab ka tirsan ay ku dishay duqeymo ka dhacay deegaanka shabeelow iyo dagaallo saacadihii lasoo dhaafay wararkii ugu dambeeyey ayaan idiinla eegi doonaa saaxiibayaal oo ku saabsan howlgallada ka socda koonfurta gobolka mudug waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan iyada oo ay isi soo tarayeen cabsida laga qabay digniinaha isdabajoogga ah oo laga muujinayay roobabka iyo dabaylaha ayaa roobab dhaliyey khasaare dhimasho iyo dhaawac burbur hantiyadeed waxa ay maanta ka horeen deegaana ka mid ah jubbaland koonfur galbeed iyo puntland haddaba waxaan eegi doonaa xajmiga roobka ka horeey dhanka koonfurta soomaaliya isagoo aad dareemi karta roob xowligeysa uu jawi degan iskaga ahaa ilow marka dambe marba marka kasii dambe isu u sii ballaaranayay dadkuna ay in badan naxariista iyo raxmadda eeba ilaahay subxaana watacaala ay mar walba jeclaayeen booliiska soomaaliyana waxa ay ka warbixiyeen toddobaadkii lasoo dhaafay dhacdooyinkii muqdisho ka dhacay iyagoo sidoo kale sheegay inay gacanta ku soo dhigeen taliyihii saldhigga booliiska degmada beledweyne oo marka baxsad ahaa qodobadaas iyo qodobadii kale aynugu soo korno intaan barnaamijka aynu ku guda jirnay maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qaybka ah barnaamijkiina gabagabadana waxa aad ku maqli doontaan አለው ጀግና እንድትጠንበ አናጉህቶኒ በይኔ ትርክዌ የማንቴ አለስትዴ አጋቱ ዲጉዬ አለ ደጋሎ አለ cabdiraxmaan cabdulla rooble kiisa ayaa farsameynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale iyo soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin anna gamas haddaan kugu masiixi aad ku gubataaye geedii dhulkuba kuu dacwiye aad xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasir jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gurmago'a nin gegan iyo allow geed qabaday kaadhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taa goobta laga leexday gisi weeraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola tiirtee dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye kul xurmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowiya isku maran waa hagaag saaxiibayaal marka le kulan wacan wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno waxaa mucaaradka maamulka koonfur galbeed hore ay u sheegeen in shanta bisha tobanaad ee oktoobar ay tegayaan magaalada baydhabo oo xarun kumeel gaar u ah maamulka koonfur galbeed waxaana safarkoodii u baaqday maanta ay ku tegi lahaayeen magaalada baydhabo mucaaradka koonfur galbeed ayaana waxa ay sheegeen in codsi ka yimid madaxweynaha soomaaliya ay sabab u ahayd in safarkooda uu dib u dhaco sidoo kale waxa ay sheegeen in dhuusamareeb oo toddobaadkii hore ay gaareen kulamana kula yeesheen madaxweynaha soomaaliya ay dib ugu noqonayaan si ay uga arrinsadaan xaaladda koonfur galbeed waxaa sidoo kale maalmo ka hor magaalada dhuusamareeb gaaray cabdicasiis labdagreen oo ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyadoo halkaas kulamo uu kula soo qaatay madaxweynaha soomaaliya oo looga hadlay xaaladda koonfur galbeed iyo xiisada halkan ka jirta sidii loo dejin lahaa maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxa uu sheegay inay kulamo la qaateen sidoo kale midowda afrika gaar ahaan taliska ciidamada atmis oo iyagu qaabilsan amniga garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo waxaana ay kala hadleen sidii amniga loo xaqiijin lahaa sidoo kalena aysan qeyb kaga naqan lahayn siyaasadaha isdiidan ee koonfur galbeed ka jira waqtigan xildhibaan cusmaan buulle macalim oo ka mid ah xildhibaanada koonfur galbeed ayaan wax ka weydiiyey xaaladda maamulka koonfur galbeed waqtigan uu ku sugan yahay iyo mucaaradka goodiska ay u goodinayaan hogaanka hadda talada haya ee cabdi lafta laftagareen waxaa ka dhalan kara haddii ay gaaraan magaalada baydhabo suurtagal se tahay inay tagaan marka hore baydhabo si-aad u mahadsan tahay kolley saa la socotid koonfur galbeed siyaasadeedii adiga isbuucyadii ugu dambeeyey waa aaday u kacsaneed kolley taasna waxaa keenaya heshiis waxaa jiray siyaasadeed oo la galay afartii bishii labaad labada kun labaatan iyo saddexda bishan maamulka hadda joogo mudaxileedkiisa wuxuu ku ekaa sagaal iyo tobanka decembar <clears throat> labada kun labaatan iyo labadii marka meesha qalalaasaa ka dhacday baydhabo koleysa waa la socotaa kadib marka meesha dib u heshiisiin ayaa la dhigay gudoomiyihii baarlamaanka ayaa gogol meesha ku fidiyey waxaa lasu keenay siyaasiyiintii oo dhan ayaa lasu keenay marka kadib haddana dagaala ka dhacay meeshii madaxweynihii ayaa soo galay jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud markii dambe marka waxay noqotay in oo <coughs> isku afgarto ilaa hal sana in looga daro maamulka markasan hadda lagu daray siduu heshiiska ahaa wuxuu ku egyahay kowda novembar marka haysadahan soo ka kordhay oo beryahan taagan marka arintaas inay daba socotay heshiiskii uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu yiri anaa garwadeenka ahaa anaa ilaalinaya qofkii ka baxay marka musharaxiinta iyo dadka kale reer koonfur galbeed way iskaga sabrayeen mooyaane dee maamulka hadda meesha joogo dee waqtigiisa dhamaaday goor hore ayuu ka baxay maxaa yiraahdaa yidhaahdaa heshiiskaas la galay mm. musharax ayuu xiray dad badan oo meesha aadi lahaa ayuu diiday hadda ay taagan tahay wuxuu leeyahay liima imaani karo marka qalalaasaas ayaa jira hadda qalalaasahan jira iyo waktigii loogu daray madaxweynaha hadda talada haya oo dhamaaday maxaa ka dhici kara maalmaha soo aadan mucaaradku waa ay goodinayaan inay tegayaan ay sheegayaan weliba waxay la kulmeen taliska atmis oo qaabilsan amniga garoonka magaalada baydhabo ma laga yaabaa in ay tagaan baydhabo oo halkaasi kulamo ay ka bilaabaan ah, saadaana u mahadsan tahay kulley adiga basaad ku soo celisay qof kasta wuxuu ku weydiini karaa ma tagayan ma tagi karaan taa waxay caddaynaysaa meesha inuu inay ka jirto maxaa la yidhaahdaa kalisnimo qof deegaankiisa loo diidayo ma imaani kartid laleeyahay haddana waqtigiisa dhamaaday heshiiskii uu ku joogay ka dhamaaday haddana uu leeyahay xoogan sheeganaya xoogan kusii joogaya maxaa la yidhaahdaa xeerhosaadka iyo dastuurka wadanka u yaalay ku dhaqashadiisa haataa oo diiday usi socodkii oo qofka muwaadinka xaq ulahaa oo dastuuriga siinayay inuu ku tunto uu dhaha mal imaani kara haddana dadka uu u diidaya waa dadkii oo waxgalka ahaa labeentii koonfur galbeed gudoomiyeyaashii asiga ka horeeyey siyaasadda ugu horeeyey oo gudoomiyaha oo uu weyn yahay rofeor jawaari maxaa layihahdaa madaxweynihii hore koonfur galbeed ahna gudoomiyihii baarlamaanka hore oo shariif xasan sheekh aadan mursal oo ugu dambeeyey hadda maxaa layihahdaa gudoomiyihii ugu dambeeyey oo federaalka ahaa ahna haddana xildhibaan ah, federaal ah ayuu wuxuu leeyahay ma imaani kartaan haddana shabaabaa lala dagaalamaana waa la leeyahay marka meesha iskama qabani karta dee hadda waxaa la rabay inuu yidhaahdo haata koonfur galbeed kulli hala kaaliyo oo maxaa la yidhahda shabaabka lala dagaalama hal imaado laakiin lama imaani karo oo wax meeshan imaani karo ma lahan marka taas waad ah, waad garan kartaa qof gurigiisa loo diiday wuxuu isku dayayaa wax kasta oo furan uu samayni karo meesha uu ku tegi karo safartii hore waa dogeed dagaala ka dhacay hadda markaas odayaashan kulli kuma jiran hadda odayaashan dhan ayaa kusoo biiray marka waxaa dhici kartaba haddii meesha wax ka dhacantii hore mid ka daran inay ka dhacdo marka qofka meesha hadii loo diido hadda kolley admis shalay waa lasoo kulmeen saad sheegtay marka aeroboorkan ayaga gacanta ku haayo marka isaga hadda wax uu lagu kuleeyahay malahan marka hadda un ma maxaa la yidhaahdaa ayagana artemis waxay ballanqaaday amnigii iyo meeshii ay joogi lahaayeen ammaankooda mm-hmm. way qaaday marka taas waxay ku toosaysaa marka qof oo doorashana aan u soconin al-shabaab in lala dagaalamo aan u soconin meesha xoog inuu ku joogo mise boqortinimo inuu ku joogo isku dayayo marka taas waa dareemi karta bulshada hadii ay kugu soo kacdo siyaasiyiinta ay kugu soo kacaan qof kasta uu kugu soo kaco marka waxa la felin kara waa un meesha ka dhici kara waa un rabshi dagaal iyo ammaan dari oo inay meesha ka dhacdo hadeer la joogo baydhabo laba kilomitr banaanka looma dhaafi karo oo shabaab ayaa ku hareereysan marka isaga wuxuu doonayay shabaabkaas oon inay xeendaab u ahaato qof kale aan usoo gelin wax kale aan la samaynin ayuu intaas ayuu umooda n inay xukunku ay tahay oo qof kale aan usoo geli karin marka meeshaas haddii aan la qabanin oo ninkaas balantii sida yahayd haddii aan la fulinin meeshaas waxaa ka dhacaya rabshado aada u weyn oon la mahadin doonin kollaysa iyatahay aniga ilaa haddeer intaan aan dareemayo xaalka magaalada say hadda waxaa u yeeray madaxweynaha soomaaliya oo ay kula soo kulmayaan magaalada buusamareeb inay halkaas gaarayaan ayna sheegeen mucaaradku horey dowladda dhexe ayaa u kala dhex gashay mucaaradka iyo nidaamka hadda jira ee madaxweyne cabdicasiis laftigareen uu hogaamiyo mar kale ma laga yaabaa in lagu qanciyo mucaaradka in dib loo dhigo doorashada oo waqti ay qaadato doorashada koonfur galbeed wallahi u maayo meeshan qaab dib looga dhigi karo maba muuqataba meeshan heshiisa lasoo galay waktiguu dhamaaday halka sana waxaa lagu heshiiyey inuu shabaab lala dagaalamayo maxaa la yidhaahdaa waxyaalihii kale oo amniga laga shaqaynayo hal maalin wax la qabtay ilaahay qiimaysaas ka dhacay koonfur galbeed mise baydhabo ma jiraan safarkiisu iskaga baxaayay baarlamaankii ma shaqeynaya xukuumadii sidaa iyo kasii daran marka hore dadaal safar ah oo mm, iska dalxiisa ayuu ku socday hadda markuu waktiga kusoo ilaaday ayuu baraarugay un inay halkii sano uu ka dhamaanaya marka de baraarug iyo marka wax rabitaan oo shaksiyadeedna marka de dad laguma xukumi karo dad intaas malaayin ah, marka daawada kuma xukumi kartid oo xoog kuma haysani inaad tiraahdeed ciidan aan haystaa mar haddii uu waqtigiisa dhammaadana xuja waxay noqonaysaa qof kasta inuu qabiilkiisu dabada la galo wuxuu rabo qof hadii haddii diyaarada laga reeba lagu yirada qofkii qabiil qabiiluu ka dhashay beri ka maalin marka waxay noqonaysaa meesha inuu ay dagaal ka dhacdo fawdo meesha ay noqoto dawladda kolley hadii ay arintaas ay wax ka qabanin u malaynayaa tii tookada hor ka dhacday teeda kale maxaa layirahda inay ka dhici doonto hadda kolley waa loo yeeray maanta ay ahayd inay baxaan baydhabo ay aadaan marka kolleysay ayagaba maanta shirka jaraa'id ay ku sheegeen aana ka warqabnay madaxweynaha ayaa ka codsaday inay u yimaadaan marka inuu ay u yimaadaan marka ayagana way ka ajiibeen berri kuley way dhacayaan marka de kolley wixii ay isu soo dhahaan laakiin u malayna maayo inay waqti lagu lagu wax waxyaalo kale kolley waxaun oo dee markaas ummadda u wanaagsano mm-hmm. haddii ay tahay waa la aqbali karaa laakiin de sharci darro inuu qof meesha kusii joogo uun hagana yidhaahdo liima imaani karo mm. madaxweynahana dadka inuu taas inuu ku qanciyo uu doonayo mm. ani u malayn maayo taas inay macquul ay noqonayso waayay lafta gareen hadii la dhaho kursiga banay oo doorasho qabo oo dowladda dhexe ay dhahdo maxaa dhici kara isleedaha adiga wallaahi lafta gareen de inuu doorasho qabo la yidhahdo kolley sida heshiisku ahay asiga inuu qabto maahana heshiisku waxaa ku qorneed in wasaaradda arrimaha gudaha oo federaalka inay arinta ay maamulayso hoosha dhan iyada ay maamulayso marka waqtigiis waa lasoo dhaafay hadda mandedu wax ku maamulo absolutely maba haystaba federaalka ayaa la rabaa inay iclaamiso waqtigaas ayaa wax la qabanaya inay tirado dowladda wasaaradda arrimaha gudaha in la amro hooshaas ay qabato iyadaana loo xirsaaray heshiiskana sida ayuu ahaa marka dowladda heshiiskan iyadaa soo gashay iyadaana kariyey qofkii ka baxan anaa gacanta qabanaya marka waktigeeda ayaa la jooga hadda inay gacanta qabato wasaaradda arrimaha gudaha howsheeda ay qabsato baydhabo ay tagto guddiga doorashooyinka wixii oo lagu kalsoon yahay in meesha laga sameeyo oo sidaa lagu qabto nafta garen qof u diidan malahan inuu issoo shar haddii uu helo waa mandate kale cusub helaya laakiin asagoo mandate haysanin sharci darro ku joogo ayaan dad sii mukawninaya xoogan dad kusii haysanaya taa ayaan diidanaha in oo laga yeelo qof ka yeelaysana ayaysan jirin xildhibaan cusmaan buule macalim oo ka mid ah xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ayuu ahaa oo markaa ka warbixinayay xaalka koonfur galbeed halka uu ku dambeyn karo iyo mucaaradka iyo maamulka koonfur galbeed oo weli is-hortaagan sidoo kalena xiisad ay ka dhex jirto kuwaas oo markaa eh, isku fahmi la doorashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadow yaisku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadow yaisku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti habboon ayaadi leenahay xog aad maqlaysan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa idinkaga imaanaya markana haddii aanu eegno dowladda soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixisay howlgallo saacday lasoo dhaafay ciidamada xooga iyo kuwa dadka deegaanka oo isgarabsanaya ay ka sameeyeen koonfurta gobolka mudug iyo sidoo kale howlgalo maalmihii lasoo dhaafay ka socday gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka ciid ciidka jiimbilow amaba deegaanka califoor dheere iyo inta u udhexeyso degmada mahaday goob dhul howd ah oo marka lagu magacaabo ciidciidka jembilow halkaas oo kooxda al-shabaab in muddo ay ku godoonsan yihiin waxaa dowlada soomaaliya ay sheegtay in in ka badan boqol dagaalame oo kooxda al-shabaab ka tirsan ay ku dishay howlgalladaas sidoo kale waxaa uu wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-uud aweys uu sheegay in sagaal iyo toban horjooge oo kooxda al-shabaab ka tirsanayd ay ku khaarajiyeen howlgallada duqeymaha iyo dagaalada tooska ah ee ciidamada xoogga dalka iyo diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamka dowladda soomaaliya dagaalka ee ka taageera al-shabaab lagula jiro ay ka fuliyeen ayna ka geysteen deegaanada bartamaha dalka dhaca iyo sidoo kale waliba deegaanada hirshabeelle iyo galmudug la isku yidhaahdo daawud wes oo ka warbixinaya waa kan bismillahi raxmaan raxiim ciidamada xoogga dalka daraawiishta galmudug ee ku sugan koonfurta mudug ayaa dagaal culus oo dhowr jiha ku qaaday dhulka hawdka ee deegaanka shabeellow iyo godad ay ku dhuumaalaysanayeen khawaariijta halkaas oo khasaare xoog leh lagu gaarsiiyey cadowga in ka badan boqol meydadkooda ayay khawaariijtu ka qaadeen goobta dagaalka iyagoo ku daadguureeyay ilaa iyo saddex gaari waxa ayna markii dambe bilaabeen inay ka cararaan meydad intaas ka badan oo weli goobta daadsan ciidanka qaranka ee ciidanka isbahaysiga deegaanka ee difaaca shacabka ayaa ku guulaysta inay si fudud cagta u mariyaan fariisimihii ay ku sugnaayeen khawaariijta oo ahaa dhul howd ah oo ay qorshaysteen inay muddo dheer ku sii noolaadaan hub iyo sanad kale ayaa sidoo kale halkaasi looga burburiyey cadowga waxaan bulshada soomaaliyeed la wadaagaynaa in haatan ciidanka qaranka iyo geesayaasha difaaca shacabka oo iskaashanaya ay ku jiraan howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu sifaynayo khawaariijka firxadka ee ku baxsaday hawdka deegaanka shabeellow dhinac kale ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ayaa ah howlgal qorshaysan waxa ay ka wadaan dhulka hawdka ah ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle halkaas oo in ka badan toban maalmood ay ku goodonsan yihiin maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan khawaariijta waxaan shacabka soomaaliyeed la wadaagaynaa inta badan khawaariijta halkaasi lagu goodoomiye la laayay sidoo kalena ciidanka qaranka ku guulaystay in muddadii khawaariijtu ay goodonsanayd aysan helin wax saad ah ama gurmada iyo sidoo kale inay meesha ka baxaan ama meesha ay ka baxsadaan goobo badanna laga qabsaday dadka soomaaliyeed waxay dhahooda ku arki karaan jabka iyo xasuuqa khawaarijtu ku gaaray howlgalladan markay ciidanka qaranka iyo geesayaasha dadka deegaanka gudaha u galaan dhulkan hawdka ah oo hadda ay dhinac kasta ka joogaan labada bilood ee la soo dhaafay jabka khawaariijta waxauu ahaa mid iska soo dabadhacaya marka loo eego dagaaladii xoogga lahaa ee ka socday galmudug hirshabeelle halkaasoo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka iyo weliba saaxiibada caalamiga ah ay guulo waaweyn ka soo hoyeen dagaalka lagu ciribtirayo khawaariijta oo labadii bil ugu dambey si qorshaysan oo xakad lahayn uga socday dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay argagixisadii ay ku dhuumaalaysan jirtay deegaanadaasi dagaalo toos ay howlgallo gaaro khawaariijta jabxowle lagu gaarsiiyey ayay dowladdu samaysay labadii bil ee lasoo dhaafay ilaa iyo sagaaliyo toban horjoogay ayaana lagu khaarijiyey dagaalada ka socda dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug taas oo guul weyn u ah dagaalka ay dowladda ku jirto calaamadna u noqonaysa in maalmaha u harsan khawaariijtu ay u kooban yihiin horjoogayaashaasi labayo toban ka a ah waxaa lagu dilay howlgallada hirshabeelle ka socda halka toddoba ka mida ah lagu dilay galmudug sidoo kale waxaa dhaawac culus la gaarsiiyey horjooge khaliif gaambe oo ahaa horjoogihii ugu sarreeya jabhadaha khawaariijta ee galmudug saddex horjoogo muhiim u ahaa khawaariijta ayaa inta howlgalladu socdeen isku soo dhiibay ciidanka dowladda iyo geesiyaasha degaanka dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale ka warhaysa in toddoba horjooge oo shan ka mid ay ku dhumaalaysanayaan hirshabeelle halka labada kalena ku jiraan hawdka galmudug ciidamada qalabka sidan ay ku daba joogaan beegsiga lagu laayay inta badan horjoogayaashii khawaariijta waxaa sii dheer boqolaal maleeshiyaad ah oo laga dilay khawaariijta kuwaas oo lagu khaarijiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay galmudug iyo hirshabeelle halka dhaawacna sida saraakiisha ciidamadu ay xaqiijinayaan ay kor u dhaafayso ilaa iyo shan boqol howlgalkii ugu dambeeyey oo isku kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah oo sidoo kale lagu dilay horjoogii khawaariijta u qaabilsanaa dabagalka ee gobolka shabeellaha hoose laba maleeshiya la socotay xubin kale oo ay u adeegsan jireen soo ururinta lacagaha baadda ah ayaa iyana ah in mid aan maanta doonayn aan la wadaagno shacabka horjoogahaasi oo lagu magacaabi jiray faaraxyare iyo xubnaha kale wehelinaya ayaa howlgalka lagu beegsaday xilli ay marayeen tuulada redabley oo u dhexaysa deegaanada mubaarak iyo unguji ee gobolka shabeellaha hoose maxamuud xasan kadiya beriq ayaa isna jira oo ahaa oday dhaqameed ay si macmil ah u samaysteen khawaariijta oo u qaabilsanaa soo ururinta lacagaha iyo dacwooyinka qabiilka ah si gaarna ugu xilsaarnaa ceelasha biyaha ilaa unguji ayaa isna lagu soo afjaray amaba lagu qaarijiyey howlgalkaasi dowladda oo haddaba kaashanaysa shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah waxaa ka go'an in la ciqaabo dhagarqabayaasha khawaariijta ee ku dhiiran falalka shacabka iyo dalka lagu dhibaateynayo islamarkaana ka dhig adeega in ay ka haraan fikirka iyo ficilada khawaariijta ah ciidamada qalabka sida iyo dowladda soomaaliyeed waxaa sidoo kale ka go'an iyagoo dagaalkan ku jira inay ilaaliyaan xeerarka dhaqanka iyo weliba diinta islaamka sida ay farayso marka goobaha dagaalka la joogo waad mahadsantihiin wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud weysay ayuu ahaa oo ka warbixinaya howlgallo saacdii lasoo dhaafay ay ciidamada xooga ka fuliyeen deegaanka shabeelow halkaas oo khasaaro xooga lagu gaarsiiyey kooxda al-shabaab sida la sheegay sidoo kale waxa uu si guud uga warbixinaya howlgalladii maalmihii lasoo dhaafay ay ciidamadu ka wadeen deegaana ka kala tirsan shabeellaha dhexe iyo koonfurta gobolka mudug gadowyaisku maran wagaag saaxiibayaal xog horeysa ayaad idaacadda kulmiye ee muqdishona waad nagala socotaan weli markana haddii aynu eegno maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo tarayay digniinaha iyo cabsida laga muujinayo dabeylaha iyo roobabka deyrta oo soomaaliya inay ka curtaan la rajeynayay waxaana saacadihii lasoo dhaafay roobab mahigaan ah ay ka horeen inta badan gobolada dalka deegaanada puntland jubbaland iyo koonfur galbeed ayay ka horeen rababku waxaana la sheegay inay dhaliyeen khasaare xoogan inta la xaqiijiyey magaalada baydhabo maanta rababkii ka da-ay waxaa la sheegay ilaa iyo afar ruux inay ku geeriyoodeen halkaasi kadib rababo badan oo ku horay iyadoo daadad xooganna ay ku rogmadeen goobo ay degan yihiin dad barakacyaal ah xaalada dadka barakacyaasha ah ee hareeraha magaalada baydhabo degan ayaa aada looga dayrinaya waxaana marka dadka weli ay ku dhex jiraan daadadkii ku rogmaday iyadoo ay ka qoyeen hoygii iyo goobihii markaa ay jiifanayeen roobka ayaa waxa ay qooyeen alaabtoodii iyo waxaa sidoo kale ay qaadeen joodarayaashii iyo wax allaalo wixii ugu jiray cooshadaha ay degan yihiin dadka danyarta ah waxaa sidoo kale khasaaraha uu la egyahay khasaaro markaa aad u badan oo hantiyadeed marka laga soo tago dhimashada oo ilaa iyo afar ruux gaaraysa sidoo kale dad laga soo badbaadiyey ayaa la sheegay rababka magaalada baydhabo maanta ka dacay dhanka koonfurta soomaaliya rababku waa ay ku xooganaayeen waxaana sidoo kale rababka xoogooda ay ku horeen gobolka gedo iyadoo ay sidoo kale ka da-een jubbooyinka deegaana ka mid ah oo dhowr ah roobabka dayrta oo maanta inta badan gobollada dalka ka horay sidoo kale gobolka gedo degmada doolow oo roobabka aadka u xoogan ay ka dayeen ayaa la soo warinayaa in khasaare hantiyadeed ay ka geysteen halkaasi roobabka ka da-ay guddoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada doolow cabdicasiis waa ayaan wax ka weydiiyey cabdicasiis sugow salaad oo marka ah gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada doolow waxaana uu warbixiyay warbixiyey roobabkii saacadii lasoo dhaafay ka da degmadaas khasaaraha ay dhaliyeen asalaamu eh, calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaam bacda k n eh, ugu horeeya mukhtar saciid eh, magacaygu waa cabdicasiis ugo salaajil waxaanahay gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada luuq walaal aada baa u mahadsan tahay degmada luuq roobabkii deerta ahay baa bilowday ilaahay kheyr ha siiyo Eh, wala-aana eh, roobka wuxuu da-ayay muddo wuxuu bilowday eh, shan saacadood oo degmada luuq ka da-ayay isagoo aad dareemi karta roob xawligiisa uu jawi degan iskaga ahaay iyadoo marka dambe marba marka kasii dambeysuu aada usii balaaranayay dadkuna ay in badan naxariista iyo raxmadda eeba ilaahay subxaana watacaala ay mar walba jeclaayeen sifo kasta ahaata waa soo dhaweynay mar walba ilaahay raxmadiisa in lagu shukriyaa muhiim ah khasaarooyin iska jirjiraan koley hadda umuuda ku bilowday waxaadna dareemi kartaa matoora meel kamida ah inuu ka qaatay bulshada dhanka beeraleyda ah sida xabashada ah kaamamka iyo dhammaan meelaha ay bulshada ku nolyihiin tabarta yar idana waxaad dareemaysaa inay aada ugu jihijibiyeen buushash bay ool ku noolaan iyo dacosha maysa haysanin meelo kala koley anaga ka ahaan aniga gudoomiyaheyga degmada luuq mr baahir iyo dhamaan waxaan ku fikirnay sida aan kolley u badqalin karno iyo bulshadeeno xaafadihii meelabuu kasoo jibiyay isaga xaafada xaawidhaayo la dhaha ayuu kasoo jibiyay oo keli ah ilaa dhowr xaafadood baa waxaa dareemaysaa daadadka iyo biyihii socda inay u tageen ilaahay subxaana watacaala marka waxaan ugu degayaa bulshada degmada luuq haday yihiin beeraley haday yihiin meel kasta cid walba ku sugan mar horna alla waa sheegnay robabkan elino inay da-ayaan Eh, raxmada alla mar walba dheer laakiin taxadir baa loo baahan yahay oo markasta inay bulshada ka taxadiraan raalo si ay ugu fogaadaan meelaha diinka iyo meelaha ay tabarta yeryeeyeysa iyadoo aan daaqaas u dirin bulshada ku nool dhammaan soomaaliyeed iyo bulshada reegada iyo khaasatan bulshada reer jubbaland iyo bulshada degmada luus si ay ugu taxadiraan maadaama rabab ay bilowdeen si marka roobabka in badan lagu sheegay ay beesha caalamkii dhamaan international communitiga ay mar walba cadaynaya inay roobab halis ay da-ayaan eh, sida la sheegay eh, anagana anagoon dhehaynin dee wax walba saadaasha allah ka weyn balse inaan taxadirno oon xal waara loo helo eh, anagana kolay dadkaas iyo waxay u baahan yihiin saacad walba ay wax qabsadaan waxaan rabnaa bulshadeen inay saaxiibkeyga gudoomiyeyga degmada iyo ku dhamaan dhammaan si official ah inaan mar walba u hor bulshadan ogaana cidaha ay gaareen intoo badanna masquulo ayaa aada u dumay guryo ay daadad galeen xoolo meel yar oo ku la-anna ilaa dhowrkoo xoolo toban koo naf camal waxaad dareemaysaa marka roobkiio maanta bilaaw ah oo marka u horreysa dacay saciid walaal waxaad dareemaysaa inay xaalada marwalba markasii dar ay kasii dari karto oo roobkan in badan laga taxadiro in laga dadaalo umaa muhiimada ah mm. koley qorshooyin iyo ajandooyin insha allah waa nooga diyaarsan annaga iyo hay-adaha humanitarianka wixii xaalada soo gudbana inaan ka jawaabna ayaan diyaar u nahay walaal gudoomiye ma u diyaar garowdeen idinka roobabkan sidoo kalena dadka digniina mau fidiseen goobaha toogooda ah iyo ku sugan webiyada jinkooda ha walaal walaalada dadka jiinka weliga degan waa ugu baaqnay in badan walow wax yaryaro ahaayeen laakiin sida loo filay maahay xawliga uu ku socdeen ee roobabka waxaa dareemaysaa eh, in xirkulku iyo dhanka wiil uu kasoo jeeray oo daruuf magaalada saaxiday kole insha allah wixii hadda ka dambeyn insha allah si aan ugu sii gaashaaman lahayn oo lagu sii taxadiri lahayn ayaan si wadna iyo balaamkii qorshihii eh, kolley waxa dhacayna qadar allay ku dhaceen laakiin roobka hadduu bilow yahay eh, bulshada iyo dhamaan cid walba waxaa la rabaa inay ka taxadiraan roobabka maadaama ay yihiin roobab miiliyaan bilowna ay yihiin oo hadda uu caawa uu bilowya markau horeyso luqada ilaahay subxaana watacaala u keena waa raxmad alla waa in lagu shukriyo adoomihiisa waa nahay laakiin in la taxadiraa roon oo badqabki in nabada iyo xasiloonida bulshadaas ah iyo badqabkada laga shaqeeya maadaama ay dadkii dareemi kartiin in ay biyihii iyo raashidihii ay wax ka gelin roobkana mar walbana raxmadiisa oo lasoo dhaweyna ilaahay subxana wataala inuu noo siiya qabo laakiin aysan waxyaabaha dhibaatada naga keenay iyo aafooyinka aan ka cararna oo in badanna aan ka taxajirna wallaahi hay-adda masiibooyinkii maaraynta sodmo eh, maadaama marka uu roob dadka bulshada oo nugul ah, dareemi kartaan inay dhibaato samayso dadku marka ay daruufta hayso iyo xaaladaha taagan yihiin oo waxay u baahan yihiin nfi haday yihiin haday yihiin resurska kale xilliga ay mudnaayeen hadda camal inay tahay humanitarian local and international eh, waxay ugu tari karaan dadkaas barakacayaasha hadda dhibaatada gaartay haday yihiin dadka kale oo soomaaliyeed cid walba waa la dareemi karaa marka ay xaaladahan dhacaan walow soomaaliya mar walba qorsho kastoo la sameeyay um, raxmad iska dhacaysa sanadna aan abaar ka cabaano sanadna iska dhacdo inay xaaladaha iyo biyaha iyo fatahaadaha ee kolley qayb kamid a ah inay hadda degmada luuq maadaama hadda roobka u badnay degmada gobolka gada degmada uu ka dhacay ay tahay luuq oo muddo lix shan saacadood uu ka da-ayay taasna aad dareemaysa webigi inuu dhinac ka jibiyo koley haddana de hadeen laga sii gaashaaman koley iyo talooyinkii cid walba wax ku tiri karta iyo koley hay-ada mas-uuliyooyinka maaraynta heer state iyo heer federaalba inay koley waxay u awoodaan dadkan maanta ee tabarta leecaya ee qaarkood ee dhibishada ku nool ay wax jibiyeen si xal looga hela marka inaa dandaheeda ka shaqeyna ayaan aada igu xusanayaa cid walba oo koley ka qayb qaadanaysana waan soo daweynayna in dhabaan iyo hay-ada sodna oo soomaaliya u sareysa maanta masiibooyinka maaraynta waan xilliga ay ummadda wax u badan yihiin gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada luuq ayuu ahaa dhegeystayaal halkaa hore aan idinkugu sheegay gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada doolow muusan ahayn ee degmada luuq ayuu ahaa cabdicasiis sugow salaad ayuuna ahaa oo iga warbixinay xaaladda roobkii maanta ka da-ay gobolka gedo gaar ahaan degmada luuq oo saameyn baana uu ku yeeshay roobka ansixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan qaybihii ugu dambeeyey ee xog horeysi aad degeysanaysaan saaxiibayaal oo kulmiyada kaga imaanaya iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay aryaadhaha kalemaanay waxaan maqli jira berigana loo baahan yahay isku duubniba dadkayagow dulli kaga baxdaan dadkayagow sharafta intiiyo deeqiya wanaag ku durduurataan war cabdullah waxaad ka tagtay urur daalin iyo dugaag lagu eryaa cadow lagu didshaa dugsiqaladin iyo dowlad lagu hantaa xubni kowdhi iyo midnimadana sheegaysaan waa horaanu ka tanaasulle somalilan markayga somalilan markayga bowma goojacdahawa kale idinkaga jidha war kalemaanay war mahaysiine madaxweynaha kenya welim ruuto safiiruu magacaabay laakiin somalilan u aqoonsadayo soomaaliyan ugu soo magacaabay somalilan ugu magacaabay hadda muqdisho hargeysa laba safaaradood u kala joogayaan qoodha iyo xeraday haddaan aqoonsigii hellay warnamiya william ruuti falkaasay gaandhaka kudhi geeriday maseogaala kasuubi madayow laascaanood ku soo noqon maysid aryaadhaha horta wilyam rooti ma rayla odhingaa waala jira somalilan waa aqoonsahayaahe war madaxweynaha kenya master wilyam rooti wuxuu ku bannaanbaxayay ma bay ahayaanuu iskaga dejinayaa safiirka u magacaabay warba waxda taas mayada dhibla anaguna gaalasaanu mid kale u magacaabanaa war maxaad ula yaabaysaan axmed madoobe safiiru kenya u magacaabay war unii maakan fidhiinama adduunyo walgiibsaday maaye war safiirkii soomaaliya nairobi u joogay tarsam edabdarradan markuu maqlay ma ka soo tegey sidiisii horoo kale farmaajo hadduu joogi lahaa tirsan wacdi waa ka imaan lahaa war kalemaanay waxaan maqli jiray lugta jeeni dhafta way jabtaaye ma og waxaan idin leeyahay duulaan shisheeyaan maqliyo deriska qaarkiiye dulmi iyo anaaniyo hadii nala ka dayn waayo ilaahay dad buu naga dhigayo dirir u tooghaya aryaadhaha qawaariijta haddaan lala diriraayoba sokeeyo maaho saaxiibkay cabdulle wuxuu yidhi ow hoggaan kaastoo la howlgelsha inuu hagaajiyaa habboon hoggaan kaastoo la howlgelsha inuu hagaajiyaa habboon war cabdullaw saaxiibkaa cabdulle aniguna waxaan la qabaa cid kasta oo hawshii loo xil saaro gudan weysa waa in ummada laga hor wareejiyaa sababtoo ah fidnada hadda taagan oo dagaalka khawaarijta caqabada ku ah waxay ka timiday salka ku haydaa dad xilkii loo dhiibay gudan waayey oo eedan lishageeyaana biidin lishageeyaana war shaqadu waxay hadda madaxda joogtaa laba bilood ka hor madaxweynuhu markuu dhuusuma reebtegayay meeshii ay joogtay yaahu yaa jugjug mahaaga joog ahaa heetaasu warlandundhiiririyaw dareeray dalnima deerna aha taas hadow war waa qowda maqashii waxnaha u qaban aryadhaha warka qasinina sidii cabdulaan shirib soo wada ahe waxaa loo yidhi talaan tab iyo xeel lahayn turuuq yaa xoogku toosime waar waxa kaloo la yidhi tabaantabadiyo iskuuti sanaanbay gacmo tamaahar ku yeesha war waxaad ka tagtay e hadday midigtu keli tahay daxarkuuma goyso tusma lagu maqaade tusma lagu maqaade war waxaan kaloo naqli jiray telefoonkaaga xiran tiiraan yuu igu hayaa tallaaba ma qaadi e karo tubtuna way iga fog tahay tijaabana waan wadaaye war meel kasta ay ogaadaan in lagu soo socdo isgaarsiinta waa burburiyaan adiguna taleefoonkaaga xidhan aad ku calaacalaysaa war ma nimankii arilayaad ka sugaysaa inay isgaarsiin dhaafaan aryaa adigaba geesa weyn hadduu ku hirti lahay waa xabaday laheed oo hadda khawaariijtu arigay laayeen waadna hirtiyey miyay ku eeday rabaan war hooy joog khawaariju qiilkuma weyde warbow xaaladdu waxay maraysaa al-shabaabku waa kanoo sidii cawsha kala yaaciye afku xooglayaashiya kuwaa beenta ugu qaybsan meel kastay adduunyada tagaan waa la soo heliye war balmay ma isdhibaan intaan tigidhka loo goynin guura ka maqli jiray eh. daruufaha adduunkaiyo haddaad nolosha diideen eh. adinkoon dad kala maran dabaq ma iska tuurtaan warmaansidaas abwaanguura anigoo dugsuqaraan dhigtaan maqli jiray eh. al-shabaab hadday dhagalaab u daloola leeyihiin mar hore inta taladiisa qaataanay badda iyo webiyada isku qarqilaayeen haddan baaxaad leeyahay badda soo ma jiireen miyay odhan lahayn khawaariijtu aryaadhaha kalemaanay xabad ma ogdiinoo war heema haysiin boholihi shabeellow ee gobolka mudug ee ilaa shalay dagaalku ka socday saaka duqayn waaweynaa loogu daraa la yidhi ka kadibna ciidamada iyo shacabkiyaa ku gurguurtaa la yidhi godadkina waa laysugu tago waa laysla galaa la yidhi wasiirka warfaafintoo haddaan shir jaraa'id qabtana wuxuu leeyahay qol aan madaxa uga goyno mugga gobolka mudug ma sii joogi doonaan he inta kale ha dambayse wakaa cadowgii jabe maxaan la jeclaa jabka wareer muduggu markay qole inta meel ku helaan baabahda ka dhigaan waxay yidhaahdaan baasaan inta xarigjiid uga dhignaan soo afjarnaye khawaarijtii hadda shabeelow ma la soo afjaray wareer shabeellada dhexa waxay dhahaan habadaanku mariha ma wareer barg waxay dhahdaanbagax waar annagu xabaal wadaneed baanu naanaa inuu shacabka soomaaliyeed sharaf ku noolaado oo shabaabkii in badan diidanaa waa la shidayaa war mar haddii la shiilaayo oo lagu shabaaxayo shabeellow maxaa uga dhex lumay ehlu shayddaanka shargudban shaydaan xijaaban shaydaankii baa la shakaalay baan maqalnay shartoodii baa la xijaabay baan maqalnay shuba hadda shuba shuushow bax warbow wadanka sidii jinkii u shidahayee ma khawaarijtii baa fuqburaala noqotay war ma cilaash baa loo furay war khawaarijtu marka foox lagu shido waxba kama arkaan waxaan maqli jire na dhaafa waxyeeladiina na dhaafa warna warnananana dhaafa waxyeeladiina na dhaafa war haddaba waxaad leedihiin sii baxeey sii baxeey jindigii safraayow sii baxee qawaariijta foox iyo bunbaa looga dhigay baase bi'an baa cashiya looga dhigay beer kalaan kalehe markii laga baquurshay jinniga been isruxayaane bugtii maarta yeertaan ka helay baayitankoodii kalmaanay buntland war uma haysaaniine khilaafka hadda wasiirradii dani wuu ku faafay labadii doorasho iska soo horjeedda boosaaso lagu qabtayna wasiirka arrimaha gudaha juxa waa waxba kama jiraan weeye kadibna wasiir baa qaybtii dila u tegey ayuu inta u tegey xilka u kala wareejiyey guddoomiyihii hore iyo kay doorteen kadibna waxay gaartay heer laysu gabiyo waxaana bilaabay wasiirka arrimaha gudaha e juxa wuxuuna yidhi nin kaleba salaanhayla korasamada ceebeede sugi maynin qoriyaw e inuu suugiyo e tumane kadibna wasiirka cadaaladda maxamed cabdiwaab wuxuu jawaabay wuxuu yidhi tagogaha markay kaa jabsheen kuuma tudhayaashu anigii ku tabantaabin jire may tixgelin weysay tolkaa oo ku nacay maalintaa taagsan kari weyday anigii ku tabantaabin jiray may tixgelin weyday hayaay waar baashu geertimarsiima soo dhaaftay wah eleen reergarowni goomaara gorodaayen warmadow bow buntland garan mayside kudayow buntland kudayo siday dowladeedu tahay war waxaan maqli jiray hooyadii federaalka hormarkeedu badnaayo howlihii u qabsoomay hal dhaanto kaligeedii heese aan lagu koobin buntlanay horumarkaagu weliga macabsaame aan maqli jiraye waxay isku beddesha maanta in gabaya laysku tiriyo war madaxweyne deni ma la helay war kalamaanee buntland ayada waa isu gabayday koonfur galbeed isuma gabyaan mucaaradkii iyo muxaafadkiina kala jooga waa kar laayahay lafta gareena mucaaradkiisa ma geli karaan uu yidhi baydhabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo marna mucaaradka u tagayn marna lafta gareen u tagay uu xalkooda ku jirana weli go'aan kama soo bixin labada dhinacnin ee wax isu ogolaadaan waa laga laayahay war aan walinton mukooshiidii rooba kadhi'i barwaakigu dhiidi walnimaysidi dadkii gogooben beledka biya gali beero biya gali laakiin nima kasta nusgaantiya wale taleeray qasaaro nafci maalle wa kudhi'i bohliislaami haysanmagordaasan hagarka meelilileeye deada dadbadanka gaadi owlaadna ka gaadi waan hordhaanga linkudigi dadka dadnahe waabagordaasan meelilinkuddigo kadeedahaayan ilaahay naxariistis dhahdiya ilaahay naxariisnoosiihe warmadeeyow maisha baydhabaaqa warmadayow khilaaf hadduu dhaco eh. xalaydhalay in laga noqdaa loo baahan yahay waryaddaguyadododnaadgaadyakiinsheegiwareersanta warmadayow reer midugu waxay dhahaan eh. walaala caytame caanahana wada dhame warana aytama kiinsheenada daadgaadyakiinsheegay eh. wallaahan leelayn sida u dhiga wallaahan ka akhrisanayn inta oo dhaaf warmaday af qalaad kuma hadlina af soomaaliya waxaan kugu sheegaye idiin turjumi maynee soo barta af soomaaliga waa daadadka iyo roobab culus inay soo socdaan horaa looga digaye soomaalidu meel kasta ay joogaan waa inay taxadiraan weliba idinka xaggi dhulkiinna webiyada ku badana si wanaagsan u taxadira war horta soomaalidu roob iyo abaarba waa ka cabaadaane xaggeen noo roon wari awnuma owaadna ilaahow nahariista gudaantiye nahariis noosiyarlena waar aniguna waxaan maqli jiray roobow riglow kaalay riya daraariyow kaalay warbawaanna waxaan maqli jiray asaama girgiiran og dhagax ku wada jooga geeskooda ka xumbaye roobow ruglow kaalay waranna waxaan maqli jiray allow roone roobey roobna siiye roobe waranaayayday waxaan ka maqli jiray markii roob badani do'o allow aftiyo awradaaqeenka war kalmaanay idinkoo rag waaweynaad ciyaalnimo u laabateene nugu kala wada maadafalba toddobaatan jira lakiidhanay walbowmadow alla yaabin ficiis waxay yidhaahdaan geelow gulaalow gumbululux war bashiiro waxaad ka tagtay gaala soo socotee ka gambo war kalmaanay waxaas war maahan anigaa war idin haya iga koobiya anoo shalay huteel xamar ku yaal maraya laabkiisa ayaa laydhu ii soo dalfiday isqaraamiye annashow dadkii hore la joog fiican baanahay mootaalihii i waday baan ku idhi bahasha ii jooji kolkii uu istaagaan albaab sii furraa galay xaflad iyo aroos bay hadda qola ku haysteene buuq iyo sawaxan baa ka jiray gudaha kiisaahe reer midug hadduu yahay nin waa geesi qaab darane islaamihii ayaan qaar ka caashaqay dadkiioo sacbinayaan masraxa aaday kaligeeye asana marla'aan gabay tirshan xoog u qayliyeye inta ceelka loo wada hashay ololka dayn weysa inuu kuraygu nuugay rabtaasaan isleeyahaye balliyada jafkooda iyo kayn inta laga raadsho shimbiruhu inay kala ordaan kama duqoobaane xaku goranyo maantii la raro dheellidaan nacaye ha yeeshee ka tegay maalmahan gabayadaydiiye ma sheegsheegin jiiftooyinkii raatibka ahaaye jacburkana afka iga bartaye uweyska day rabeye dhaaf kolkan idhaahdana rag baa curiyo suugaane anna wiil masayr baanahiyo ruux xinaasa lehe goortaan kala firayoon murtida dhab ugu qaashaarto deelqaaf iyo wuxuu iga noqdaa hadalku maamaaye xaggaad hey u sii leedihiin waa dhammaystiray fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka midle aynu ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo isdhafacoo dareeraho duubta oo dadaalaho jagnaan dib dambe annagu dooni mayne dirbi weeye maante halaysdile hala dagaalo atudhiguye ala dagaalo hala diriiro atudhiguye ala dagaalo hala diriiro دفعو ضريره وضبطه ضبطه دداله ازدفعو ازدفعو ضريره وضبطه ضبطه دداله دبكا شيران صومرو ودويه إن دنتي مدايعه دبكا شيران صومرو ودويه إن دنتي مدايعه Atatürk'e ala dagalo ala diriro Atatürk'e ala dagalo ala diriro Atatürk'e ala dagalo ala diriro Atatürk'e ala dagalo ala diriro

aan dadaalahay dalka annagaale oo oh, aan dadaalahay diidna dooni mayno dulli iyo xumaante diidna dooni mayno dulli iyo xumaante eh. hadaad diidwe hal dagaalo hala diriiro dhiiguye alla dagaalo hala diriiro ataato dhiiguye alla dagaalo hala diriiro ataato dhiiguye alla dagaalo hala diriiro